tahay isimkanu daatada uu tusaa waa la yaqaan daatada uu ku dhacayo waa la yaqaan haddii la waraa isimkanu waa nakiro daatada uu ku dhacayo lama yaqaan hadda haddaan ku idhaahdo masjid abibakar sidiiq waa la yaqaan oo midkanaan dhex jooga laakiin haddaan ku dhaa masjidun mataqaana midka uu magacaas ku dhaca waa midkee ah, mid gaara maba ku dhacayaba maba loogu talagelin mid gaara masaajid walbaa iskaga dhacaya magaca marka macrifadu waa magac ku dhacaya deeta gaar ah. ah waa magac ku dhacaya deeta gaar ah deeta gaar ah ayuu ku dhacaya oo la yaqaan laakiin nakiradu mid gaara maba ku dhacayaba loogumaba talagelinba mid gaara mid gaara maba loogu talagelin wlmacrifatu macrifadii khamsatu ashyaa shayaalashana weeye alsmu waa ism almudmaru ee la idmaaray ism mudmar ah waa koow ism mudmara ah, meeshaad ku aragta waa macrifo dhammaan damaairtu waa wada macrifo damaairta labiyo toban soomaanaan dhihi jirin labiyo tobankuba waa macrifo dhammaan damaairtu bal ayagaaba u macrifo badan inta isma marka laga reebo isimka alle ale isimka alla wax walba loo ogi ah, isagu wax kuma darsamo wax ku samiyaa ma jiro ah, hal taclam lahu samiya adig mid ku magaca taqmiya taqaan maya maba jirabe saad ku oqoone marka isimka allah wax walba u macrifanimo badan isaga loo ku ogi xagga inta kale marka inta kale damaa'irtaaba u macrifo badan maxaa yeele haddaan ku idhahdaa ana magacaas aniga inaad iskula jeedo kulli waa fahmaa qofkaas carabi yaqaan marka isagaa ugu horeeya alismu lmudmar mahwo ana aniga wa anta adiga oo kale waa labiyo tobanki walismu lcalam isimka calamka midka labaad waa isimka calamka isimka calamkaa ayaa ku xiga isimka calamka ah waa isim loo dejiyey shay gaara Ah, isimka calamka ah waxaa la yidhaahdaa waa isim loo dejiyey shay gaar ah shay gaaraha loo dejiyey ah, isim oo shay gaara ah loo dejiyey wey alism alcalam qof walba hadda intiinaan magac uu leeyahay soomaan u gaara kaasaa calam la hadda masaajid oran maxaa ka dhaxeeya masjidun laakiin masjid abibakar sidiiq kanuu gari masjid walba magacu gaarha loo hela soo ma haddii dhammaan magaalooyinka waxaa ka dhaxeeya baladun magaalooyinka waaweyn oo dhan laakiin muqdisho haddaan idhahdo ma magac ka dhexeeya magaalooyinka ka dhexeeya si mid gaaraha leh mid gaaraha leh ah, haddaan idhahdo kismaayo magaalooyinka dhan mid walba ma kismaayo la yidhaha ma la yidhaha waa magac gaara caalamku waa midkaas afraadda faraha badan ee isku jinsigaa mid walbaa magac u gaaru leeyahy magacaas u gaarkaahoo loo dejiyaa ladhaa calam magacaas u gaarkaahoo loo dejiyaa ladhaa calam walismulcalam waa midka labaad kan miaal naxwu zayd waa maka oo kale fiiri zayd ma dadkao dhanaa la yidhaha kasta zayd lama yidhaah hal gaar ahaa hooyadiis ula baxday zayd soo maa magaalooyinko dhan maka maa ma la magaalada gaarka ahee kacbadu ku taallo magaaladaasaa magaceeda leha maka waa magac gaar ah oo loo dejiyey magaaladaas muxuu zayd iyo maka kuugu miaaliyey wuxuu ku kutusa marka calam lagu leeyahay calam wuxuu u noqon karaa xayawaan sida zayd wuxuu u noqon karaa caaqil sida zayd wuxuu u noqon karaa jamaadaad wax aanba noolaba ahaynba sida maka oo kale maka oo kale noolaba maha wax noolba maha marka calam waa magac si gaar ah shay loogu dejiyey wlsmu lmubhamu isimka la qariyey alsmu lmubham hal miduu sheegi doono laakiin waa labo waa ismu lishaara iyo ismu lmawsuul labadaasaa laisku yidhahdaa alsmu lmubham labadaasaa waxaa laysku yidhahdaa alsmu lmubhamu waa ismu lishaara iyo ismu lmawsuul labadaas wey ismu ishaarai keliyu kuu miaaliye naxw haadaa kan wa haadihi tan wa haaulaai kuwan haadan mufrad mudakaraha lagu ishaaraa haada mufrad mudakara hal shay oo mudakara oo mufrad haadaa kan haadihina mufrada mucanafaa hal shay oo mucanaf haadihi midaan haaulaana jamac waxay rabaan ha ahaadeen waxay rabaan ha ahaadeen mudakari mucanaf haaulaai kuwan kuwa dumaroo meel fadhiya haaulaai kuwa rag meel fadhiya haaulaai kuwan dhagxan meel taalla haaulaai jamac oo dhammaa la yskaga ishaaraa haaulaai afar walismu isimka aladii isimka fiihi dhexdiisa alalifu walaamu al ay ku sugan tahay isim kasta oo ay al ku jirto waa macrifo isim kasta oo al ku jirto waa macrifo waa macrifo naxwu rajul naxwu arajulu nin wlqulaamu wiil yidhi haddaan idhaahdo rajulun oon ka daayo waa kullu dakarin baaliqin min bani aadam oo nin ah oo qaangaaroo nabi aadanba wixii ka soo faracmay ah mid kasta rajula leeyahay laakiin al markaan gelsho alrajulu nin gaaraan ah u jeeda alrajulu ninkii weeye aan isla ogeyn waa mid gaara ah, mid gaaraha loo jeeda wlula haddii la yidhaha ulaamun waa wiil kasta ulaamun haddii la yidhaha waa addoon kasta labada waa la yidhahda laakiin alqulaam marka alla gelsho waa mid gaara hadda haddaan ku idhahdo ul fiil soomaaliya ul ama waxaan ku ii kitaab aan ku ihi kitaab iyo ma isku mid ah haddaan ku idhaha kitaabkii isku mid maaha kitaab haddaan ku idhaha waa magac ka dhexe kutubta laakiin kitaabkii markaan ku idhahdo waa midaan isla ogey waan isla naqan aniga adugu marka al marka la gelsho waa maxrif meeqaan hadda marsiinaynaa afar mudmar iyo calam mubham iyo isim al ay ku jirto shan waxaa ah iyo wamaa isimkii udiifa loo idaafeeyo ilaa waaxidin mid oo min haadihi arbacati afartan ka mida afartan mid ka mida kii loo idaafeeyaana asaguna waa macrifa waa la idaafeedib asagaa mudaaf noqona ism awal nakira aha aa mudaaf laga dhigaa afartan mid ka mid aha mudaafuleyhi u noqona waa macrifu noqona isimkan waa la idaafeeye marka la yidhi asagaa mudaafa mudaafuleyhigiyaa damiiru idaafe waxaan ku yidhi ulaamuka adiga addoonkaagi soo mid la yaqaano ma ah, awalna kiruska aha ulaam addoon iska ah haddaan kuu idaafay ku dha ulaamuka adiga addoonkaaga miyaa laqoweyna waa la yaqaan damiiraan u idaafeey kasar calam u idaafee ulaamu camrin ani camar addoonkiisa waa mid gaara ah. ah, waxaad u idaafaydaa ismu ishaara u idaafe ismuba ulaamu haadaa kan addoonkiisa waa mid gaaru noqonaa ism alla u idaafee gulaamurajuli ninkii aan isla niqiin addoonkiisii ama wiilkiisii marka afartan mid ka mid aha mudaafulihi noqona isim kastoo nakiraa oo afartan mid ka mida loo idaafeeyo ka nakiradaha mudaaf noqonaa afartan mid ka mida muxuu noqonaa mudaaf ileyh isimkaasu macriifu noqona iyo lamaa kii udiifa loo idaafeey ilaa waaidin mid min haadihi arbacati ka mida ilaa waaxidin mid waaxidkaoo min haadihi fiiri marka sharax maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeya iclam ogow ana alisma isimka yanqasimu wuxuu qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood isimku laba qaybood ayuu u qaybsamaa alwal qismiga ugu horeeya annakiratu waa nakiro wasayaati waana noo imaan doonaa kan qismiga koobaad waa nakiro waa noo imaan doona insha allah waa noo soo socdaa nakiro waani qismiga labeeya almacrifatu waa macrifo wa hiya macrifadu allafdu waa lafdi alladii lafdiga yadullu kutusa calaa mucayanin shay gaar ah, shay gaar ah macrifada waxaa la idhaha shay gaara wax kutusa maa wudica liyustacmala fii waaxidin bicayni ah, maa wudica si loogu isticmaalo shay gaar ah macrifadu waa maxe maa wudica liyustacmala fii waaxidin bicayni waa lafdi la dejiyey si loogu isticmaalo shay waaxid gaar mid mid gaarha loo dejiyo waa sidaas macrifo maxaa la yidhaha maa wudica liyustacmala fii waaxidin biaynihi bicaynihi kaas weeye waani ka labeeya almacrifatu macrifo weeye wahiya macrifadu allafdu waa lafdi alladii lafdi yadullu kutusaa calaa mucayanin shay gaara wa aqsaamuhaa qaybaheedu hamsatun waa shan waa intii ajruumigu sheegay ee shan waa ka badan yihi macaariftu shan waa ka badanta laakiin horta intii ajruumigu sheegay baro inta uu sheegayaaba lix nooga soo bixi doontaa intuu sheegay abalixu ka soo bixi alqismu awal qismiga ugu horeeya almumaru mumarkii wey awidamiir waa isku mid almumar awidamiir waa isku mid marka damiiru aadaa loo soo fahmaan isleeyahay carabka un baan marinayna maaa damiir waa la fahmay soo ma waayo wa huwa damiirku maa lafdi weye maa lafdi weeye dalla tusay calaa mutakalimin qof hadlaya rag iyo dumar wuxu raba ahaado naxwu ana oo kale aw mukhaadabin qof lala hadlaa naxwu anta adiga oo kale aw qaa'ibin qof maqan naxwu huwa oo kale wa min hunaa meeshaas darteed wa min hunaa sidaas darteed amase wa min hunaa halkaas taqsiimkaas taclamu waxaad ka ogaaneen anna damiira damiirku alaaatu anwaacin nucyaalo saddexa weeye annawcu lwal nuuca ugu horeeya maa lafdi weeye wadica loo dejiyey lidalaalati inuu tuso cala lmutakalimi qof isagu hadla qof hadlaya lafdi loo dejiyey inuu tuso qof hadlaya qof hadlaya wa lafdiga mutakalimka loo dejiyey kelimataani waa laba kelimo wahumaa labada kelimo ana weeye lilmutakalimi qof hadlaa xaal u sugnaaday waxdaw keligiis xaalu yahay hal qofoo hadlaa raggi dunuq rabaado ana a loo dejiyey wa naxnu weeye lafdiga labaad lilmutakalimi qof hadlaa xaal u sugnaada almucadimi weynaynaya nafsahu nafsadiisa aw macahu ama uu la jiro ayruhu qof isaga qayrkiisa hal qof laba qof saddex qof intay rabaan ahaado ayrku mutakalim labadaasaa loo dejiyey waa noocu aani nuuca labaadoo damiirka ka mida maa lafdi weeye wadixa loo dejiyey lidalaalati inuu tuso calalmukhaadabi qof lala hadlaa wa huwa lafdiga loo dejiyey mukhaadabka khamsatu alfaadin waa shan lafdi wa hiya shantii lafdi anta weeye bifatxi taay ayaa la akhriyay ta'doo la kor dhigo lilmukhaadabi xaal u sugnaaday mid lala hadlayo mukhaadabkaasu almudakari lab ah mukhaadabkaasu almufradi la kala yeelay hal nin oo lala hadlaayo waani ka labeeya anti wey wa anti wey bikasri taay ayaa la akhriyey lilmukhaadabati haweeney lala hadlaa xaal ay antidu u sugnaatay mukhaadabo almu'anafati la dhadigeeyey mukhaaabadaasoo almufradi la kali yeelo hal mir ah wa haali wa antuma wey lilmukhaababi mid lala hadlaa xaal u sugnaaday mukhaadab almuhana muhana laba lala hadlaya iskale antuma mudakaran midlab kaana ahaye muhanuhu aw mu'anafan kula dhadigeeye ahaye ama mu'anaf ha noqdo ama mudakar ha noqdo muhanaha waxaa loo dejiyey antuma araabic wa antum lijamci dukuuri jamac oo lab ah xaalu u sugnaaday lafdigaasu jamacaasoo almukhaadabiina lala hadlaa alkhaamis wa antuna weeye lijamci linaafi jamac oo dhadiga xaalu u sugnaaday almukhaadabaati jamaca inaafkaasoo almukhaadabaati lala hadlaa waa nawcu haali nuuca saddexeoo damiirka ka mida maa lafdi weeye waa nawcu haali nuuca saddexeoo damiirka ka maa lafdi weeye udica loo dejiyey lidalaalati inuu tuso cala alqaa'ibi mid maqan wa huwa haa'ibka lafdiga loo dejiyey khamsatu alfaadin waa shan wa huwa madkuurkaas midka loo dejiyey haa'ib khamsatu alfaadin shan lafdi weeye ayadda noqosheed wa hiya shanti lafdi huwa weeye lilqaa'ibi hal maqan xaal u sugnaaday haa'ibkaasoo almufradi la labeeyey waxaan rabaa haa'ibkaasu almudakari la labeeyey haa'ibkaasu almufradi la kali yeelay hal ninoo maqan huwa loo isticmaala athani wahiya weeye lilqaa'ibati mid maqan xaalay u sugnaatay haa'ibadaasu almu'anafati la dhadigeeyey haa'ibadaasu almufradati la kala yeelay hal haweenay oo maqan oo kale tusaale hiya alaleey ahaali wahumaa weeye lilmuhana xaalu lafdigaas u sugnaaday muane muhane alghaa'ibi maqan muhane maqan laba mudakaran mid ah, mudakaran mid la labeeyey kaana ahaaye aw mu'anaan ama ku la dhadigay ha ahaado waa isku mid ama mudakar ad ah ama muana ha ahaado laba maqan waxaa loo isticmaalo caraaba u dejiday humaa araabic waw lijamci dukuuri jamc laba xaal u sugnaaday lafdigaasu jamacaasoo alghaa'ibiina maqan jamc ragahoo maqan hum alaleey alkhaamis wahunna wey lijamci inaai jamac dhadiga xaal u sugnaaday jamacaasoo alqaa'ibaati maqan jamac oo maqan oo dhadiga marka la isticmaala huna alaleey wa taqadama waa noo soo hormaray haadaa kan oo damiirkaa fii baxi lfaacili faacilka meesha lagu baarayay iyo wa fii baxi lmubtadai walkhabari mubtadaha iyo khabarka meesha lagu baaray halkaasaad ku soo barateen inima cusba inima cusba alqismu haani qismiga labeeyo min almacrifati ka mida alcalam waa calam kii koowaad waa ka baxnay damiiru ahaa isagaana u macrifo badan bacda ismi illaahi magaca alle kadib alcalamu calam maxaa la ydhaha wahuwa calamku maa shay weeye yadullu ku tusaa calaa mucayanin shay gaar ah shay gaara wax ku tusaa weeye shay gaar ah wax ku tusaa weye calamku biduuni ixtiyaajin asagoon u baahan ilaa qariinati takalumin hadlid calaamadeed aw khiaabin aw ilaa qariinati khiaabin la hadlid calaamadeed ow qaybihimaa qaybkood waxaa la yidhaahdaa calam waa lafdiga ku tusa shay gaara isagoon u baahnayn qariino in lagu hadlo ama in lala hadlo iyo inuu maqan yahay midna macnaha qaraa-intii ay u baahnaa damiirku ma baahna karo hadda fiiri hadduu nala joogo hal nin oo laidha camar anugu haddaan ku dhawaaqo idhahda camar isagay tuse asaga laftirkiisu hadduu yidhaha camar isagay tuse qof maqano hadduu ku dhawaaqo camar yidha isagay tuse uma baahna calaamad cid kastoo ku dhawaaqda asaga kudh hadda fiiri maka almukarama magaalada kacbadu ku taallo anugu haddaan ku hadlo idhaha maka almukarama yay magacaas yuu tusaa magaaladii haddaad uzayd ku hadlana magaaladii haddii camar ku hadlana magaaladii macnaa qariino uma baahna qof kastoo ku hadlaba asagay ku dhece waa kaas calafku damiirkii oo kale maa damiirka fiiri anugu haddaan idhahdo ana lafdigaas yuu tusaa aniga haddii uu yidhaha ardagan anana isagay tuse wayga wareegta aniga fiiri isagu qariinu ku xirna laakiin calamku kuma xirna calamka magacan daata loo dejiyey qof kastoo magac ku dhawaaqa daatadiya laga fahmaa magacaas oo tusa calamku waa kaas alqismu haani qismiga labeeya qismiga oo min almacrifati ka mida alcalamu calam weeye wahuwa calamkumaa lafdi weeye yadullu tusa calaa mucayanin shay gaara biduuni ixtiyaajin isagoon u baahan ilaa qariinati takalumin hadlid calaamadeed aw khitaabin la hadlid calaamadeed ow kayrihimaa qayrkood wa huwa calamku nawcaani laba nuuc wey mudakerun calam oo mudakar ah naxw muxamadun naxw muxamadin wa ibraahiima wa jabalin jabalin waa nin magaciisa moodin buur ha buur haddii loola jeeda nakiruu noqona mucaad ibnu jabal soo ma maqan saxaabiga la yidhaha jabal waam aabiis marka jabalka hadda nin a ah loola jeeda hamoodin kii buurta aha nina magaciisa waxa la ihahdaa jabal ee haddii kii buurta loola jeedo waa nakiro marka waxaad tidhaahdaa muxamed ninka muxamed la yidhaha waa ibraahim ninka m ibraahim la yidhaha wa jabali ninka jabal la yidhaha iyo waa mucanaf uu u qaybsamaa mudaker iyo mucanaf naxwu faatimata gabadha la yidhaha wa zaynaba gabadha la yidhaha iyo waa maka magaalada la yidhaha wuxuu kutusaa calamku aas kuma ahan cuqalada dadka caqliga qaas kuma ahan xayawaanka jamaadaaduu noqon karaa magac u noqon karaa wuxuu noqon karaa xayawaan qayru caaqila ah, oo hal magaceed ama ri magaceed ah, waa calam iska noqona oo ri hadday idin joogto magac gaaraad ula baxaydaan ogow sidii heblaaheedaa laleey hadhow markay timaado ah, magacaas gaarka waa calam magaasa magaca gaarkaas soo ma jeedin waaya malaha waxaan magac gaara lahayn digaagaa ka jira soo ma alqismu thaali ah, laakiin ariga maartay ariga kun neef haddii ninku leeya mid wala magacuu leeya ah, geela adarka saas waay digaaga laga arga mala waan magac kale lahayn ah, noocaas wey geela hadduu shan boqoloo neef yahay neef walboo ka mida magac gaaruu leeya ma jiro neef aan magac lahayn maba jiraba si unbaa magac u leeya marka waa calam waxaasoo dhan dhammaan waa calam waxaasoo dhan alqismu haali qismiga saddexeeya oo ka mida macrifada qismiga saddexeeya macrifada ka mida alismu lmubham waa isimka mubhamka ism mubham marka labu ku dhacaya wa huwa ismka mubhamka nawcaani duu nawcayni waa laba nuuc midu saaxiiba ismu lishaarati iyo wasmu lmawsuul labadaas wey ismu lishaara iyo ismawsuul labadiiduu kuu sharxa marka ama ismulishaara ismulishaare fahuwa ismu ishaaruhu maa lafdi weeye wadica loo dejiyey liyadulla inuu tuso maa lafdi weeye wadica loo dejiyey liyadulla inuu tuso calaa mucayanin shay gaar ah biwaasitati ishaaratin ishaaro iyadoo loo simanaa ishaaradoo xisiyatin aragti loo nisbeeyey aw macnawiyatin macna loo nisbeeyey lafdigaan markii la dejiyey oo carabtu dejiday waxay u dejideen shay gaara inuu tuso laakiin shayga gaarka waxaa loo sii maraa ishaaro in lagu daro waxaad leedahay maalan haadaa mufrad mudakaraa ah loo dejiyey haddaan ishaaro la socon waxba ku tusi ma hadda haddaan idhaahdo haadaa waxba laga fahmay laakiin ishaaro ku darso haadaa waa mafhuum soo maha waa la wada fahmay hadda fiir haadaa waa caddahay soo maha haye waxaan haada kitaabkaan ishaara haada kulli waa la wada fahmay marka lafdigan waxaa loo dejiyey inuu wax tuso laakiin waasido halkaa loo maraa tusidaas ishaara xisiya xisiyadu waa midda isha lagu arkaa waa midda isha lagu arkaa waa midda isha lagu arkaa ow macnawiya ama ishaaro macnahaan loo fahmaa macnahaana loo fahmaa macnahaan ayaa loo fahmaa ee hadda lafdi ahaan meesha uguma taallo macnahaana loo fahmaa oo kutubta culummada aliftoo kaleeto waxay leeyihin ama bacdu fahaadaa kan u leey fahaadaa muxuu ishaara ma taqaan wax maskaxda uga jira oo u raba hadda kadib inu soo daayo kitaabu alifa bilowgiiu maraa fahaadaa kitaabkan u leey oo madaxayga ku aruursan oon raba hadda inaan soo daayo oo wax macnaa wuxuu ishaaraa ishaara macnawiya la yidhaha kaas waayo walahu ismu ishaaraha waxaa u sugnaadeen alfaadu mucayanatu ismu ishaaraha alfaad la yaqaanu iska leeyi alfaad oo mucayanaho la yaqaanu iska leeyi wa hiya alfaadi alawal haadaakan lilmufradi xaal lilmudakari dhe lilmudakari mudakar xaal u sugnaaday mid la labeeyey mudakarkaasu almufradi lakala yeelay mufrad mudakara a loo isticmaala haadaada haadaa mufrad mudakara bisaa loo isticmaala haadaa sidaas wey waa sida aalibka whaadii wey lilmufradati mid la kaliya le xaal u sugnaaday almucanafati oo la dhadigay mufrada mucanafaana haadihi wa haadaani wey ow haadayni iiri haadaani ow haadayni maxay taha xaalatu rafca markuu joogo isimkan ismu ishaara horta waa mabni isaga lama ecraabo laakiin maxalka laga ecraabaa sooma mabni waa mabni maxalkiisu markuu fii maxali rafci joogo haadaani aad leedahay fii xaalati nasbi iyo fii xaalati ljari maxaad leedahay haadayni aad leedahay hadda fiiri muanaha zaydani xaalatu rafca maxaa la leeyahay zaydani xaalatu nasbi iyo xaalatuljarna zaydayn waa intaasi wa marka ismu ishaarahan muanu isagu mucrabu ahaa laakiin ismu ishaarahanna oo labada tusaya waa mabni asagu mucrab maaha laakiin suuradiiu ka waafaqa muan suuradii muanu waafaqa xaalatu rafca leeyahay haadaani labadan xaalatu masbu xaalatujarne haadayni labadan markaasa saasuu kuu leeyahay wahaadaani ow haadayni saasuu ku leeyahay lilmuana xaaluu sugnaada muana almudakari oo la labeeyey wahaataani way ow haatayni waa sidii waa sidii iiri imra'ataani waa muan soo maaha xaalatu rafco maxaan leenahay imra'ataani xaalatu nasbiyo xaalatu jarme imra'atayni waa nafsu ayadi marka ismu ishaaraha oo mu'anafka laba mu'anafa tusaana xaalatu rafco waxay leedahay haataani xaalatu nasbiyo xaalatu jarme haatayni lilmuana muanaf xaal u sugnaadu ku yidhi wa haaulaai way liljamici dhammaan xaal u sugnaaday muطlaqan xaalan kala qaaday haaulaai liljamci jamc xaal u sugnaaday jamca lagu ishaaro halaahi mulaqan xaalan jamca la kala qaadayn jamca la kala qaadi maa maxaa loola jeedaa la kala qaadi maa mudakaran kaana aw mu'anafan caaqilan ow kayra caaqilin fii xaalati rafci aw fii xaalati nasbi aw fii xaalati ljari ma la kala qaadana jamac oo dhan markaad ishaarayda waxay leedahay haaulaai sawaan kaana mudakaran aw mu'anafan caaqilan aw kayra caaqilin kaana fii xaalati rafci aw fii xaalati nasbi aw fii xaalati ljari kala qaadi maydi jamac oo dhan markaad ishaarayda maxay leedahay haaulaa haaulaai ad leed halkaas ismu ishaara noogu dhammaaday wa amal ismulmawsuul isimkii silada loo yeelay fa huwa ismawsuul maa lafdi weeye dullu tusa calaa mucayanin shay gaara waa mid tusa iyo shay gaar ah ismawsuulka shay gaaro tusa laakiin muxuu ku tusaa biwaasilati jumlatin ow shibha waxaa ka fiicnaa sida oo uu yidhaahdo saaxibulmutamima mutamimada shiiqa iskale mawsuulka markuu ka hadla wuxuu idha xadaabaa la ydhaha shiiqa mawsuulada mutamimada iska lehe walismu mawsuulu maftaqara ilaa silatin wacaa'idin uu yidhaahdo maftaqara waa wixii u baahda ilaa silatin wacaa'idin ah, ismawsuul maxaa la ilaa silatin wa caa'idin waa isimka u baahda silo iyo caa'id kaasaa la yidhaahdaa ism mawsuul ism mawsuul maxaa la maftaqara ilaa silatin wa caa'idin kaasaa la yidhaahdaa waama ismu mawsuulu ismawsuulka fahuwa ismawsuulku maa lafdi wa yadullu tusa calaa mucayanin shay gaara biwaasidati jumlatin ow shibhiha wuxuu ku tusaa waasito jumlo ama jumlo shabaheed marka uu tusayo ismawsuulku markuu wax tusaa shardi waxa ah jumlo ama shibuljumla inay ka dambaydo shibuljumlana waa ta ah, shibuljumlada qaybaa taqaan aduu ah, aduu shibuljumlada wax ma ka taqaan shibhuljumla ii sheeg maa kuu soo akriyey allahu mustacaan haye daraf iyo jarmijluur labadaas khalaas qaybta saddexaad ma laydiin sheegin kitaabka mutamimada insha allah noogu imaanayo marka khalas laakiin intii lasoo sheegay qofkaan oqonin midka mutame markii la tagana waxa wey wixii loo sheegay sida u lumay waa cusubiyo waa isagoon waxba loo akrinu lamid laakiin qofkii laba loo sheego xifdisan oo mid u dhiman yahay midka loogu dara midka loogu dara qofkiina marka kitaabka u fudaana laakiin wixii ajrubi lagu soo sheegay hadday kaa lumaan mutamimo xaad la tegi tamimo inaad u gudubto maaha tamimo in loo gudbaaba sax maa tamiimada marka loo gudbaa sidii sheekayna yeeli jiray in la yeelo waay inta la kala shaandheeyo ardada imtixaan laga qaada kii dhaca waxa la a ah. ardada oo la fadhiday oo garab fadhi jirtay cashiiq looga qaba hebay ardaday la fadhiday oo inta kula baratay oo isku mar ay yimaadeen aan mid fariida looga qabaa mid aad u yaqaan oo asagu intuu meeshan fadhiyo fakaraayo xagga ka fakaraayo fahmay oo u fiirsada casharka kaasa leeya kanaa kuu sheega kan ka baro ama ord gurigaaga anna wakti inu nooga cayaar sax maanimo ah. ah. waayo marka ismawsuul waxaa la ydhaha maftaqara ilaa silatin wacaa'idin siladiya marka kan ah silada lagu sheega waa jumle iyo shibhuljumle od ma joogti marka akrayna jumle iyo shibhuljumle haye jumladu meeqay u qaybsamayday labo maxay kale aheed jumle ismiya iyo jumle ficliya waa intii ah ismawsuulku wuxuu u baahan yahay jumlo jumladaas waxay noqon kartaa ismiya waxay noqon kartaa ficliya shibuljumlana waa u baahan yahay waxa way daraf ama jaar majruur khalaas iska daa midka saddexaad waa wasfige wasfiga waqtigiisaa la gaara hadda wasfi lama yaqaani wa amal ismu isimka isimka almawsuulu silada loo yeelay fa huwa isimka silada loo yeelay maa lafdi weeye dullu tusa calaa mucayanin shay gaara biwaasitati jumlati jumlo sii marid loo sii maraa uu ku tusaa haddaan jumlada laga dabamarin oon silada la sheegin silada lagu sheegayo way jumlo iyo shuhjuml soomaanaa dhihi ismawsuul waxaa la idhaha maftaqara ilaa silatin wacaa'idin silada lagu sheegayo waa jumlada iyo shibljumlaha jumlada iyo shibljumlaha ahba silada ahba ow shibha ama jumlo wax shabaha loo sii maraa jumladaasoo tudkaru la sheegayo bacdahu ismawsuulka gadaalkiisa albatata qacan go-naan wey laga maarmaan wa tusamaa waaba kana saga kuu sheegay wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa jumladii ama shibul jumladii silatan lagu magacaabaa waa kaasa sila a jumlada ama shibuljumlaha jumlada ama shibuljumlada silaa la yidhaha magaceeda wa takuunu waxay noqonaydaa jumladaas ama shubul jumladaas wa takuunu siladu waxay noqoneen jumlada ka dambayda ismawsuulka ama shibul jumlaha ka dambayd magaciisa waxaa la idhahdaa sila wa takuunu siladii waxay noqonaydaa mushtamilatan mid kulansatay calaa damiirin damiir damiir waa inay wadataa damiirkaasoo yudaabiqu waafaqaya almawsuula damiir mawsuulka waafaqa fi lifraadi wاtahniyati waljamci watadkiiri watanii intaba inuu ku waafaqaan rabo shan shay inuu ku waafaqaan rabo damiir oo mawsuulkii waafaqaya muxuu ku waafaqaa fi lifraadi wataniyati waljamci watadkiiri watanii inuu ku waafaqaa laga rabaa inuu ku waafaqaa laga rabo marka jumlada ama shibhuljumlada waa inay damiir wadataa damiirkaas oo ismawsuulkii waafaqaya xagga ifraadka ama tasmiyada ama jamaca ama tadkiirka ama taaniiska shantaas labadii uu noqdo mawsuulka aad damiirku ku waafaqa wa takuunu jumladu waxay noqonaydaa mushtamilatan mid kulansatay calaa damiirin damiirkoo yutaabiqu waafaqaya almawsuula wa yusamaa damiirkaas waxaa lagu magacaaba magaciisa caaida caaida la yidhaha marka maxay u baahatay marka mawsuulka muxuu baahday silo iyo caaid maftaqara ilaa silatin wa caaidi miaalo yaryaroo si oo istidraadan lagu soo maray aaba ardada gobol ka fahmeen hadda waaba iska fahmaayo kuwana waxa weeyaan waa iska dhagaxba saasaad leedahay walahu alfaadun walahu mawsuulkii alfaaduna u sugnaadeen mawsuulku alfaadu leey isimka mawsuul alfaadu leey walahu mawsuulkii alfaaduna u sugnaadeen alfaada mucayanatun gaar ah ayda noqosha wahiya alfaadi alwal aladi wey aladi waa ism mawsuul ku arag lilmufradi mid la kali yeelay xaal u sugnaaday almudakeri oo la labeeyey mufrad mudaker ah oo lab ah mufrad oo mudakar waa mufrad oo lab ah alladii aad leedahay hal nin oo kale maalan markaad istimaal alladii aad leedahay ahaani allati weeye lilmufradati mid la kali yeelay xaal u sugnaaday almuanafati oo la dhadigay mufrada mucanafa markaad u isticmaalayda waxaa leedaha allati ahaali waladaani wey aw iladayni tana fiir marka muanaha xaalatu rafca maxaan dhahaynay zaydan xaalatu nasbiya xaalad jarne zaydayn alladani waa ismawsuulka soo maaha xaalatu rafca waxay leedahay alladani xaalatu nasbiya xaalad jarne alladayni suuraddii musanuu ku socday musano maaha musanuu mucrabu ahaa asagu musano maahan karo laakiin labuu tusaa musanuu moogta wax kastoo laba tusaayo maaha waa isim mucraba laba tusaayo ahaa kanu labuu tusaa laakiin waa mabni intaas uga duwanya musanihi labu tusaa laakiin waa mabni sade maalkaa laga rafcina maalkaa laga nasbina maalkaa laga jara waladaani wey aw iladayni lilmuana xarusunaad muana almudakari oo lalabeey araabic walataani awilatayni waa sidii imraataani imraatayni waa xaalatu rafca waxaa leedaha walataani xaalatu nasb ama xaalatu jarna allatayni walataani awilatayn wey lilmuana xaalu u sugnaada lafdigaas muana almuanai la dhadigay alkhaamis wladiina wey lijamci dukuuri jamc raga xaal u sugnaada aladiina aad leedahay isagu isma bedelo xaalatu rafc xaalatu nasb xaalatu jar maxaa leedahay aladiina asaadis wallaa-ii way lijamci linaasi jamc dhadiga xaal u sugnaaday jamcoo dhadiga waxaa leedahay allaa-i allaati waa isku mid eh allaa-i allaati allawaati waa isku mid alqismu raabic qismiga afreeya oo min almacrifati ka mid a alqismu raabic qismiga afreeyo min almacrifati ka mida qismiga afreeyo min almacrifati ka mida almuxalla waa midkii lagu qurxiyey bilalifi walaami al kii la geliyey wy almuxalla kii lagu qurxiyey bilalifi walaami oo ziinada looga dhigay iyo oo lagu qurxiyey kaas wey bilalifi walaami isimkii al lagu qurxiyey isim kastood al ku aragto waxaa tiraa waa macrifo saas iska dhe adugu sidaas iska dhe wa huwa almuxalla bilalifi walaami kullu smin isim dhammaantiis weeye isimkaasoo iqtaranad ay la xidhiidhsatay bihi isimka al oo faafaadathu ay u faa'iidayday atacriifa macrifayn al aa la xidhiidhsatay waxayna u faa'iidayday macrifayn wa huwa almuxalla bilif walaami kullu smin isim dhammaantiis wey isimkaasoo iqtaranad ay la xidhiidsatay biisimka al oo fa afaadathu ay u faa'iidayday atacriifa la macrifayn la macrifayn wadaalika mihaalkii naxwu rajuli ninkii wey walkitaabi kitaabkii waalqulaami wiilkii waaljaariyati gabadhii dhammaan waa macrifo maxay calaa ku jirta waa kuwa gaaraho laysla yaqaan wlqismu alkhamis min almacrifati qismiga shanaadoo macrifada ka mid ah alism waa ism aladii ismka udiifa loo tiiriyo loo idaafeeyey ilaa waaxidin mid waaxidka min alarbacati afartii ka mid a ah. arbacadii almutaqadimati oo soo hormartay meeqaa soo hormartay damiir calam ism mubhama macnaha labadaasaa laisku tiri ism mubhama laisku tiri iyo almuxalla bilalifi walaami afar soo ma aha afartaasu hadday mudaaf ilayhi noqdaan isimka nakiro awal ahaa jiree mudaafka noqday isimkaas waa macrif wlqismu alkhaamis alismu waa isimka aladii isimka udiifa loo tiiriyo loo idaafeeyey ilaa waaxidin mid waaxidko min alarbacati aartafartii ka mid a arbacadii almutaqadimati soo hormartay afartii soo hormartay mid ka mid aa tiiriyey oo u noqday mudaaf ilayh faktasaba kii nakirada ahaayaa wuxuu ka kasbaday kii nakirada ahaa aa wuxuu ka kasbaday oo ka faa'iidaystay faktasaba wuxuu ka kasbaday atacriifa la macrifayn atacriifa la macrifaynuu ka kasbaday min almudaaf ilayh faktasaba wuxuu ka kasbaday atacriifa la macrifaynta min almudaaf ilayh mudaaf ilayh buu ka kasbana waa uu ka faa'iidaysana deriskaa diintiisku yeelale mudaaf iyo mudaaf ilayhi soo deris maaha mudaafki iyo mudaaf ilayhgii ka faa'iidaysana markaasuu awal nakiiruu ahaa maadaama kan loo tiiriyey macrifuu noqonaa macrifuu noqonaa naxw hulaamuka fiir hadda hulaamun wiilu iska ahaa nakiru ah mid gaara ma ahayn hulaamaka aa layidhi adiga wiilkaagi mid gaara sooma noqon hulaamuka adiga wiilkaagi mid gaaru noqona macrifu noqona waxaad leedahay waa hulaamu muxamedin muxamed wiilkiisa awel hulaamun wiil unbuu ahaa wiilashoo dhan marka ka dhexay bu ahaa laakiin waxaa la idhaha hulaamu muxamed khalaas wiil gaaru wa qulaamu haada rajuli ninkan wiilkiisa mid gaara ishaare gacantaad ku ishaara waa ismu ishaarihi ninkan wiilkiisa aad leedahay wa qulaamu haada rajuli haye ismawsuulna u ishaareen wa qulaamu ladii ninkii wiilkiisii zaarana na soo booqday amsi shalay zaarana maxaa loogu daraa waa siladii iyo caaidki haddii kale aladiidu macrifada noqon me aladiidu macrifada noqon me haddaan lagu darin aladiidu waxay ku macrifowdaa silada ka dambayd siladay ku macrifowdaa maxaa yeele fiiri wa qulaamuladi ninkii wiilkiisii hadda ninkii kumuu ahaa zaaranaa amsi shalay kiina soo booqday ah, kii shalayna soo booqan jira na soo siyaara jiray wa qulaamulustaadi shiiqa wiilkiisii wa qulaamulustaadi shiiqa wiilkiisii kana waxa ulaamkan ayaa loo idaafeeyey almuxallaa bilif walaam say u kala macrifo badayn asmaadan wuxuu ku yidhi wa acrafu haadihi اlmacaarifi macaariftan kan ugu macrifo badan bacda lafdi اljalaala lafdujalaalada kadib lafdujalaalada waa allah adamiiru waa damiirka damiirkaa u macrifo badan uma alcalamu calamkaa ku xiga uma ismu shaarati ismu ishaara ku xiga uma ismu lmawsuulu isimkii silada loo yeelaa ku xiga uma almuxalla kii lagu qurxiyaa ku xiga bial uma almudaafu ilayha tii asmaadaas loo idaafiya ku xiga laakiin fiiri damiira u macrifo badan kow calamkaa ku xiga labo ismishaara ku xiga saddex ismawsuula ku xiga afar almuxalla biala ku xiga shan soo maaha shantaasaasay u kala macrifadayihin midka ku macrifoobay mudaafu ilayhigiisaa macrifaa mudaafu ilayhigu la darajo egi kii damiir loo idaafeeyo isaga asalkiisu wuxuu ahaa inuu damiir la macrifo ekaado laakiin ma noqona calamku la derajo egi kan damiir loo idaafeeyo inta kale waxaa leedahay isimkii isim macrifa loo idaafeeyaa kan loo idaafeeyo la derajo egi ka reer damiirka damiirkii loo idaafeeya derajada labaaduu tega derajada koobaad ma tegi karo ah, wuxuu tegaa derajada calamka laakiin calamkii loo idaafeeya yuu la ismu ishaare kii loo idaafeeyana ismu ishaare ismawsuulkii loo idaafeeyana ismawsuul almuxalla bilalifi wallaamina almuxalla bilalif wallaami mid walbaa kan loo idaafeeyo la darajeego marka laga reebo kii damiir loo idaafeeyey saasay u kala darajo sarreeyaa wuxuu ku yidhi walmudaafu kii la idaafeeyey fii rudbati lmudaafi ilayhi mudaaf ilayga darajadiisuu ku sugan yahi ila almudaafa marka laga reebo kii loo idaafeeyey ila damiiri ila almudaafa kii loo idaafeeyey maahane ila damiiri fainahu kan damiir loo idaafeeyey fii rutbati lcalami derajada calamkuu joogaa wallaahu aclam acrafuha damiiru bacdahu calam fasmu lishaarati famawsuulu atam wa bacdahu dulaami wاlmudaafu fi rutbati اladii lahu yudaafu ila اladii udiifa lidamiiri fainahu kalcalami shahiir saddex baydaa mid ku jamciyey sida loo kala hormariyo wuxuu ihi acrafuha damiiru bacdahu اlcalam fasmu lishaarati famawsuulu atam wa bacdahu dulaami wاlmudaafu fi rutbati اladii lahu yudaafu ila اladii udiifa lidamiiri fainahu kalcalami shahiir saddexdaas bayd ayuu ku tartiibiyey laakiin saddex bayd waxay tusaydaa inuu arday yahay ina maalig laba bayduu ku tartiibiyey ayagoo ka badan ina maalig laba bayd famudmarun acrafuhaa uma alcalaq faduu ishaaratin famusuulun mutin faduu adaatin famunaadacuyina faduu idaafatin bihaa tabayana uu yidhi wallahu subxaana wa tacala aclam wsal allah wslam wbaarak cala nabina